الله والصلاة والسلام على رسول, على رسول الله وعلى آله وأصحابه الأخيار الأماجد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaynu ka soo hadlaynay nawaaqid uliimaan iimaanka oo ah raasamaalkeenna keliya ee ifkan aynu kala tegayno iyadoo aanu ina anfacayn haddaan iimaan jirin ehel iyo adduun iyo aqoon kale toona waxaa keliya qofkuu ku laxa jeclaabaya waa iimaanka iimaanka allah inoo ilaaliyo wixii dhaawacaya ama qardoofo ku samaynaya qoomaya ama burinayaba ayay tahay inaynu aada u ogaanno shacwadada iyo khuraafaadkaynu ka soo hadallay way islaasimaniyadii afkaarta baadilka ah dadka had iyo jeer wata marka waxaa laga maarmaana inaynu macluumaad ka helo firqadaha laabay iyo fikirkooda qalloocan ee khuraafaadka xambaarsan ma lihin dad muslim sheeganaya halala dagaalama ama hala weeraro laakiin macluumaadku waa muhiim waxaa laga yaabaa qofku markaanu macluumaad haynin qof saxanna mid khaldan inuu arko qof khaldanna mid saxan inuu arko sidaa daraaddeed cid walba waa in la gartaa waxa ay tahay si aada ula dhaqmi karto waxa weeye qofka aada ula dhaqmi karto waxa markaa kelmaddani ay ku saabsan tahay ama khudbaddeenani shiicada iyo bal muctaqadaadkooda waxay aaminsan yihiin iyadoo ay ka soo bixi doonto dad badan aragtiday ka qabeen inay iska beddesho waxaa kalifaya inaynu wax ka sheegno taa hore way ahayd ilaashiga iimaanka waxaa labaadoo jira inay siyaryar baryahan dambe markii adduunyadii magaalo ay noqotay maqsin keliya ee maqsin keliya laga wada hadlay cabra alinternet dad badan oo aqoon iyo da ah inay afkaartoodii iska qaataanba walmaddu shiici fi lcaalam kaiir haddana way sii siqayaan oo caalamka way ku sii siqaan caalamulislaami siiba adiga arkayoo dee xarun weyn bay ka samaysteen muqdisho oo xarunta khumayni la yidhaahdo hay-adahoodii samafalka iyo dadkii ay isu guurinayeen iyo nikaaxulmutaca iyo wixii baa socda halkanna sidoo kale shakhsiyaad waa lagu sheegayey ictiraafun bay ka yar qaataan maamullada dabeetana way ku yaacinayaan waxay wadaane shara sidaa daraaddeed tu kalena way jirtaa oo arrimaha hore la xidhiidha aad bay u jecel yihiin dadka gaaladii ummadaha islaamkana sheeganaya afkaartooduna liidato inay riixaan ay maalgeliyaan waayo aqoon dheer bay u leeyihiin in badanoo eh, mustashriqiinta nimanka la idhaahdo ee eh, gaalada ka mid a ah, oo ku takhasusa had iyo jeer aqoonta diinta si ay dadka ugu daba rogaan markaa ummadda islaamka kuwa toosan iyo kuwa qalloocan way kala yaqaanaan asharx alislaami yacrifuuna maa yahdimuhu macahum eh, fooqa islaamka ee taagan way yaqaanaan cidda islaam sheeganaysa iyaga la duminaysa sidaa daraaddeed ayaynu macluumaad ka qaadan doonaa khulafadii ridwaanullaahi calayhim oo jooga cuhmaan ibnu cafaan iyo cali ibnu abi aalib iyo ayay soo baxeen nimanka shiicada la yidhaahdo iyo khawaarijtuba mushkiladan maanta caalamka haysata cali ibnu abi aalib laftiisay qabsatay cali khawaarijtana uu la dagaalamay oo kolkii hore isaga la socday shiicadan cali baan u hiilinaynaa laftoodana uu la dagaalamay qisaduna waa macruuf lbukhaari iyo kutubta kaleba way ku sugantay niman baa u yimi caliy bnu abi aalib fikirkani berigu soo bilaabmaya shiicadu waxay ku yidhaahdeen intii ay salaameen kadib anta huwa adugu isagii baa tahay markaasuu uhi maa macnaa anta huwa maxaad uga jeedaa adigu isagii baa tahay markaa wuxuu arkay inay yihiin kuwii silanaan la sheegsheegayay ee isaga quluwiga ku sameeyee ku xadgudbay markaa wuxuu uhi man ana anigu anugu kumanahay marka waxay dhahaan anta rabbunaa adigu ilaahayagii baa tahy subxaana allah cali ibna abi daalib uu yaabay ka toobadkeena buud fursad baa haysa ayaan idin siinayaa ilaahay uga noqda way ka toobadkeeni waayeen kadibna uu qabto u laayey nin u qaybsanaa oogidda xeer ciqaabeedyada qumbur la odhan jiray ayuu u diray oo wuxuu idhi dab ku shid godad buu u qoday xaabana waa lagu guray dab baa lagu ololiyey halkaasuu ka gaadhsiiyey waa kii beydka shicirkaa ah ee gabaygaa ah, tirinaya cali falamaa ra'aytu lmra amran munkaraa ajajtu naarii wa dacawtu qumburaa markaan arkay arrinku halka uu maraya iyo xumaantiisa ayaan dabkaygii shiday ninkii hawsha ii qaabilsanaana aan u yeedhay qumbur loodhan jira sidaa ku gubay buui culimmadu marka ay diraaseeyeen ahlu sababta keentay shiicadan afkaartanoo ka timi yuhuudda iyo nimankii la odhan jiray reer faris waxay tilmaamaan sababihiisa waxaa ka mida bay dhaaheen markii dowladdii islaamka ee ay horkacayeen abuubakar iyo cumar radia allaahu canhumaa waa kuwii sida la ogsoon yahay meesha ka saaray ee riday boqortooyadii muddada dheer jirtay berjianka ama reer farrise dabcaabudka ahayd dadaan islaamin baa weligoodba xiqdigaa cumar iyo u hayay iyo abuubakar radia allahu canhuma kuwii baa markaa afkaartan mar kastay meel ay ku buunbuuniyaan helaan ayaa afkaartan sii waday oo sii kordhinayay taasina waa ta sababtay ninkii cumar dilay ee abiilula la odhanayay allaciin in ah, laga soo diro iran oo cumaroo mixraabka ku jira uu dilo waxyaabaha cajiibkaa ah, waxaa ka mida ninkaa cumar dilay qubad weyn buu ku leeyahay magaalo laydhaa kaashaan oo eeraan ku taalla haddadan geesi baa loo yaqaana haliyeeya oo dowladda islaamka sheeganaysa maalintii cumar la dilayna ciid bay ka tahay agtooda waxa markaa aynu u geli lahayn shiicada iyo aragtiyahooda iyadoo aan laga been sheegaynin maraajicdooda iyo kutubta caanka ah ee kutubta shiicada loo yaqaano mid walba kitaabku ku qoran yahay iyo safxadda uu ku qoran yahay iyo wadaadka sheegay la soo helayo waxay culimmadu yidhahdaan alsunno marka ay ka warramayaan imaamu shacbi ayaa ka warramay oo waxau ihi ixdarhum uxadirukum min araafida nimanka raafidada la idhaahda qaybaha shiicada waan idinka digayaa buui imaamu shacbi waa a'imadii waaweynaa taabiciinta ahaa ee asxaabta la kulmay muxadisiinta low kaanuu min adawaabi la kaanuu xumuran hadday noqon lahaayeen xayawaan dameeray noqon lahaayeen bu kuwa ugu liita walow kaanuu min aduyuuri la kaanuu raqaman hadday shimbiraha noqon lahaayeenna bahasha xunshada la idhaahdo ayay noqon lahayen xunshada waata ugu yar baliidsandhale ama ugu liidata lam yadkhuluu alislaama ragbatan walaa rahbatan walaakin maqtan liahli lislaami wa bagyan calayhim qad xaraqahum caliyun binnaar wanafaahum ila lbuldaan jacaylay jecelyiin islaamka umay soo geline kala kaxayn bay usoo galeen dadkaasaase waxaa ka mid ahaa ninkii yuhuudiga ahaa reer yamaneed ee dilkii cumaan cumaan allaha ka raali noqday sababta u ahaa iyo qaybintii muslimka nin taariikhdiisu ay caan tahay wey cabdilaahi ibnu saba alyahuudi alxaaqi alyamani yuhuudi yamaneed buu ka mid ahaa inuu islaamay buu iska dhigay madiinuu yimid kol kasta oo uu fursad iyo heraano dadka muslimiinta inuu madaxa isugu dhuftaba koox buu sameeyaa koox buu sameeyaa sidaasuu wadaa xagga afkaarta iyo qarinteeda iyo xidhiidhinteedana dadka caalamka ugu horeeya afkaarta faasidka waa yuhuudda culimmadu waxay leeyihiin nimankaa shiicadu waxyaabo dhowray ka shabahaa yuhuudda ta horrayse mooyaane weeye yuhuuddu waxay yidhaahdeen madaxtinimadan wixii nebi daa'uud ka soo jeeda ama aalu daa'uud ayuunbaa u qalma raafidaduna waxay yidhaahdeen alimaamiya wixii ka soo jeeda cali ee ku abtirsaduunbaa ummadda madaxu noqon karaa yuhuuddu waxay yidhaahdeen jihaad ma jiro ilaa masiixu dajaal ninka la yidhaha u soo baxo raafidaduna waxay yidhahdeen ilaa mahdiga aynu sugaynaa uu yimaado ma jiro wax jihaad la yidhaahdaaba oo inay muslimka un la dagaalamaan mooye jihaad gaala agtooda ma jiro yuhuuddu salaada way dib dhigaan ilaa xidiguha ay isku darmaan raafidaduna waa la yaqaanaa wakhtiga ay dadku tukadaan muslimiintii ma tukadaan maqribka maqhribka cishaa'igay duldhigaan yuhuuddu waxay bedeleen towraad nimankan la yidhaha shiicaduna qur-aanka kariimka way bedeleen waynu tusaalayaashaynu soo qaadan doonaa xayawaanada xalaasha ah qaar baanay cuni jirin yuhuuddu sida la ogsoon yahay shiicaduna waa saas oo kale waxyaaba nusuustu ay xalaalaynayso oo ugaadha iyo qaybo dhan oo ka mid ah ayay iyaguna xaaraan u arkaan yuhuuddu waxay u cadhaysan sida suuratulbaqarada ilaahay uu ku xusay malagga la ydhaha malaku jibriil calayhi salaam shiicaduna waa saas oo kale oo waxay malagaa way nacdalaan malaku jibriil calayhi salaam waxay leeyihin liannahu akhطa'a fi lwaxyi wajacalahu fii muxamed walam yajcalhu fii caliyi radia allahu canh waxyigii buu la gafay ciddii loogu soo dhiibay maxamed looguma soo dhiibina cali baa loogu soo dhiibay marka wuu khaldamay sidaa daraaddeed wuu la seegay waxyiga halkiisii marka dagaal bay kula jiraan rususha ilaahay iyo malaa'igta ilaahay arrin qarsoon maaha nimanka la yidhaahdo nasaaradana way shabahaan nasaaradu waxay xalaashadeen waxa la yidhaahdo dumarka biduuni sadaaq iyagoo dee aynu ognahay oo saaxiibka waxa la ydhaha jideeyey oo saaxiibka adduunyada maanta macruuf ayuu ka yahay agtooda oo nin waliba inuu saaiiba saaxiibad samaysto gabadhuna saaxiib raafidada ama shiicaduna waxa ay leeyihin yatazawajuuna bilmutca nikaaxu lmutca guurka mutcada waxa la yidhahday qabaanoo ah in dhowr cisho iyo la isqabi karo oo qofku marka uu magaalo yimaado labaataneeye uu iska jeeriga mariyo dumarkaas ahoo dhowr cisho exbire date guur la yeelanayo oo aan abadi ahayn oo shareecadeennu ay xaaraantinimaysay meelaha qaarkood bay culimmadu yidhaahdaan shiicadaada ka sii daranba rawaafida waxaa la su-aalay nimanka la yidhaahdo yuhuudda diintiinna ayaa ugu khayr badan man khayru ahli millatikum kolkaasaa waxay yidhahaan asxaabu muusa nebi muuse qoladii la socotaa nagu khayr badan kristankana waa waa la weydiiye waxaa la yidhi ayaa idinku khayr badan diintiinna dadkii soo maray waxay yidhaahdeen xawaariyi ciisa nebi ciise xawaariyiintii la socday raafidada ama shiicadana waa la weydiiyey waxa la diintiinna muslimiinta ayaa ugu khayr badan ugu shar badan waxay yidhaahdeen asxaabu muxamed nebi muxamedun intii ag joogtay oo ay nacdalayaan ay gaadhaysiinayaan shiicada cadadkooda marka loo eego dadka muslimiinta ah waa boqolkiiba toban ama boqolkiiba saddex iyo toban boqol iyo afar iyo konton milyan ilaa laba boqoloo milyan ayaa lagu qiyaasa halka muslimku bilyan iyo toddoba boqoloo milyan meelaha ugu dhowaana yihiin macnaha waxaad arkaysaa iyagoo yaroo cadadkoodu uu yaryahay in haddana gaaladu ay dabada ka riixayaan oo ay buunbuuninayaan shiicada afkaartooda ayaynu wadnay waa ashaddu nnaasi cadaawatan liummati alislaam wa duwali alislaamiya mar walba dadka muslimiinta iyaga ayaa cadaawad badan bay u hayaan iyo dowladaha maamulada u dhisan sidaa daraaddeed baa hore aynuu soo tilmaannay labadii imaamee waaweynaa cumaan iyo cali ama cumar iyo baan idhaahdo cali ibna cumar iyo cumaan in labadaba iyagu ay sabab ahaayeen dilkooda iyaga ayaa horkacayay ninkii la odhan jiray ibnulcalqami tuusi labadaa ninoo magacyada lahaa shiico ahaa ayaa horkacayay oo asraarta muslimiinta iyo meesha kolba madaxdoodu ay joogaan iyo culimadooda iyo iyagaa ku hagayay oo u tilmaamayay mongoliska nimankii la odhan jiray ama tataarki tataarkii nimankii ka soo duulay bariga qarniyadii dhexe markay soo weerareen muslimiintii xaruntoodii baqdaad ee dowladdii islaamka ay rideen dadka muslimiintaana hal milyan oo qof bay ku dileen baqhdaad waxaa horkacaya koox shiico ah ayaa horkacaysa oo nimankaa ah aynu magacooda sheegnay ay ka mid ahaayeen iyagaa waxay sameeyeen shiicadu nimankii la odhan jiray xashaashiyiinta waxay waawaa qeyb ka mida bay ahaayeen ismaaciiliyada ama ismaaciiliyiinta nimankii la odhan jiray ee shiicada xaruntooda eraan bay ahayd koox la ydhaha firaqulmowt ama qatlulmowt isu xil saaray inay dadka madaxda muslimiinta un laayaan intaasunu taagan yihiin ayay sameeyeenoo qisadooda aad raajici karayso kutubta ku qoran macruufa markii dambena ilaahay wuxuu ku salliday kuwa aynu ka warramaynay ee tataarki ama muslimiinta bariga ka soo weeraray ayaa ilaahay uu ku sallidoo muslimiin bay moodeenoo way cagtay mariyeen shiicada qaybta ka mida ah qaraamidada la yidhaahdo qarniyadii dhexe marbay soo wareereen makatal mukarama xujaaj aada u badanna way laayeen xajarul kan la salaamana way xambaarteen oo way qaateen xaggaa iyo riyaad agteeday la tegeen labaatan sanna ayay la maqnaayeenba dhagaxa xajarul goob bannaan unbaa la iska marayay la taabanayay cishriin sana bay la maqnaayeen culamaa u taariikh markay maraajicda kaga warramayaan waxay dhahaan intay sii wadeen ilaahay cibrooyin badan buu tusay cashar bay ku qaadan waayeen labaatan awr baa dhintay awr markay ku qaadaan uu dhintaa in yar markuu wado uu dhintaa labaatan awr baa dhexda kusii dhintay intii ay ku sideen dhagaxa ah markii dambey soo celinayeenna hal awr baa keenay fuqaho aada iyo aada u badan bay laayeen ilaa marka lasoo socday qarnigeenna la yimaado kun iyo sagaa kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo siddeetankii waynu garan karaynaa xarakatulamal maleeshiyaadkii la odhan jiray shiicada ahaa inta qofay ka dileen falastiiniyiinta ilaa yowmina haada dee waad og tahay siday ugu hogaamiyeen gaaladii weeraraysay ciraaq iyo e, wadamada islaamka mar walba way horkacayeen <clears throat> shiicadu haddii taasi ay tahay waxyaalada ay u hayaan dadka muslimiinta ah qodobka labaad ee aynu xusi lahayn waxa weeye qur-aanka kariimka ah iyo waxay ka qabaan qur-aanka waxay leeyihin wuu bedelan qur-aanka ilaa yowmina haadaa bay qabaan maaha fikraday ka tanaasuleen qur-aanku waa muxaraf bay idhaaheen abubakar iyo cumar ayaa ururiyey saa daraaddeed wax badan bay ka saareen waxyaabaha ay ka saareen waxaa ka mida bay ku leeyihiin aayadihii tusinaya wilaayada cali cali inuu ummaddan nebi u yahay ama uu madax u yahay oo khalaafada uu xaq u leeyay aayado tusinayey ayay ka reebeen waxa weeyaan bay dhaha aayaddaas yaa ayuha aladiina aamanuu biاnnabiyi wاlwaliyi aladayni bacadnaahumaa yahdiyaanikum ila siraadi اlmustaqiim waxay iska samaysteen wey waxa kaloo ay leeyihiin suuratu sharxi suuraddan la idhaahdo ama alam nashrax iyadana sidan may ahayn ee cumar ee cumaan abubakar iyo cumar baa wax ka bedelay asalkeeduna wuxuu ahaa waa say u yidhaahdeen allaha fogeeye alam nashrax laka sadrak wajacalnaa caliyan sihrak miyaanaan laabtaada waasicin bay ayay suuraddu ahayd intaa hore waa sax waxay ku dareen wajacalnaa laka wajacalnaa caliyan sihrak calina miyaanaan ka dhigin xididkaaga subxaana allah waa qur-aankii kariimkaa waxa uu alifay mid iyaga wadaadadooda ka mida oo meesha najaf laydhaabuu ku alifay kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo toddobaatankii kitaabu ku magacaabay faslu lkhitaab fii bayaani taxriifi kitaabi rabbi larbaab warka waxaan ku caddaynayaa kitaabkii ilaahay uu soo dejiyey la bedelay qarniyadii dhexe waxaa la dooday caalimkii weynaa ee andalus deganaan jira ibnu xasam laodhan jiray faqiihii weynaa ayaa waxaa la dooday nin nasaaradii ama kiristankii halkaa joogay ka mid ah ibnu xasam baa wuxuu ku yidhi waxba ha ila doodin diintiinna ama qur-aankiinnu wuu bedelan yahay sida annagaba kitaabka injiil aada u sheegaysa in la bedelay idinkana qur-aankiinnu wuu bedelan yahay kamaa qaalat shiica siday nimanka shiicaduba yidhaahdeen ibnu xasamna warkii wuu soo warwariyo waxau idhi faradda calayhi ibnu xasan bianna ashiicata laysuu cindanaa muslimiin wuxuu ihi waxba kuwa hay daliishana annaga agteeda muslimiinba maaha <clears throat> shiicadu aragtiyahoodii iyo afkaartooda runtii aad bay u badan yihiin waktiguna wuu inagu dheeranaya waxaan jecelahay si aanay khudbadduna inoogu dheeraan qaybaha dambe inaynu sii wadno iyada oo aynu maaragtay dadka si aynaan ugu dheerayn khudbadda almuhim waxa weeye qofkuna inuu macluumaadka hayo xaqaa'iqa dhabtaahe uu ka duulayo si uu ogaado cidda uu taageerayo iyo cidda uu ka beri noqonayo allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaaca wa arina albaaila baailan warsuqna ijtinaaba rabbana hab lana min aswaajina waduriyaatina qurata acyunin wajcalna lilmuttaqiina imaama allahuma ansur alislaama waalmuslimiin wansur ilmustadcafiina fii kulli makanin ya arxam araaximiin اللهم اشف مرضانا وعاف موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد